asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar stuudio ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar stuudio lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ah ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari sirio haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah ama bacdu waxaynu ku jirnay fasalka lix iyo tobnaad wuxuu ku saabsanaa alamru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar wa aadaabuhu waxaynu tilmaanay in waxa wanaagsan laysfaro ama waxa xun layska reebo inayan ka maarminiintii muslima ee meel ku nool qofka muslimkaa ah, cadow badan buu leeyahay nafta ku jirta badankiisa ka mida ina nafsa la amaaratun bisuu hawadaa ka mida shaydaan baa ka mida adduunyaa ka mida adduunyadu cadow way kugu tahay shaydaanku cadow buu kugu yahay naftaada cadow bay kugu tahay hawaduna cadow bay kugu tahay idan waxaad u baahan tahay gargaar iyo gacan cadowga in lagaa siiyo haddaba iimaankaaga iyo caqligaaga iyo nasiixada baa gacan ku siinaysa cadowgaana kaaga digaysa haddaba waa lagama maarmaan intii muslim ee meel gaara ku nool inay leeyihiin qayb arrintan ka shaqaysa kolka qoladan caafimaadka oo jismiga kore ka shaqaysa bay ka qiimi badan yihin iyada maskaxda iyo maanka iyo damiirkii iyo qalbigii iyo diintii bay qoladan ka shaqeynay alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar kolka waa inay leeyihiin reerkii muslima ee meel deganba dad arrimaha ku faradhuuban waxaa hufmaya markaa oo fixnaanaya mujtamacii muslimka ayaa gudihiisii ka hufmaya kolka alamru bilmacruufi wanahyu cani ilmunkar wax sahlan maaha adiladii naqligeed ee ku soo aroortay daliilkii labaad baynu ku jirnay daliilka labaad wuxuu ahaa ilaa wuxuu subxaanahu watacaala tilmaamay dadka uu u gargaarayo weligana uu u yahay walayansuranna allaahu man yansuruhu ina allaha laqawiyun casiiz aladiina in makanahum fi lardi aqaamuu salaa waatowu zakaa waamaruu bilmacruuf wanahow cani ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur dadka marka gacantooda awoodda la geliyo ay iyagu ma madax banaanadaan maamulkooda afartaan la yimaada shay aladiina in fi ardi aqaamuu salaa tiirka koobaadu kolkaa muslim aanan tukanaynin muslima meeshii ma jirto tiirka labaadna waa atawu zakaa sakadana guta ka saddexaad waa amaruu bilmacruuf wanaagga isfara ka afraad wanaahu canilmunkar afartaa dadka fuliya baa eebba u gargaaray eebba gargaarkiina uu u waajib noqday wa fii qowlih eebba hadalkiisa gudihiisana waa uu ku sheegay wuxuu eebba yihi subxaanah waalmu'minuun inta xaqa rumaysay raga waalmu'minaat inta haweenaa xaqa rumaysay bacduhum iyagaa muuminiinta qaarkood ba awliyaau bacdin qaarka kale ugacala waa tayulidi kelimatu weli tafsiirkeeda almaxabatu waalnusratu waalximaayatu jacel laysjeclaado iyo gargaar laysu gargaaro ilaalin wax layska ilaaliyo waa kaa macnaheed kolkaa rag iyo dumar bintii ee ba qaarkood qaarka kale u weli yahay gacal u yahay qaraabo u yahay siday marka qaraabanimadoodii ku socoto dhegeyso tafsiirkeedii waxaa laga bilaabay ya'muruuna waxay isfarayaan bilmacruufi wanaag gacalnimadii baa keenaysa qofka markaad jeceshahay xumo iyo wasaq iyo qaabdarre uma ogolin markaad ku maqashid amaad ku ogaatid oo kuba aragtid inaad tiraahdo xagka wax kugu qalmaa ma wax fiican baba iska daawo haddii kale gacalna uma tihid mana jecelin una gargaari maysid wayanhawna waxay iska reebaan canilmunkar sharciga wixii lagu dafiree diintu diiday hadduu muxaram yahay amuu makruuh yahay kalena way iska reebaan tilmaantooda saddexaad wayuqiimuuna asalaa salaadday ogaan muuminiinta silmaantooda afraadna wayu'tuuna zakaa sakadana waa gutaan silmaantooda shanaadna wayutiicuuna allaha wa rasuulahu aliya rasuul waa warkiiba yeelan oo warkii rabbiga rasuul ka yimid warkuma daraan waa yaqbalaan kolka amran wa nahyan wa tarkan wa ficlan wax laga tegaayo hadduu iyo wax la samaynayo hadduu yahay inta ka dhexaysaa warkii eebbe ayay ku xiran yihiin kolkaa dadkii mu'miniinta la tilmaamay waxa tilmaanahoodii laga bilaabay oo xataa salaadii iyo sekadii iyo rabbi iyo rasuula warkooda la yeelo waan ognahay inay waajib yihiin yaab leh waxaa laga hormariyey alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar waxaa lagu tusay inuusan saalaamayn iyo islaamnimada meeshay uga jirto alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar waalmu'minuun inta xaqa rumaysan raga iyo waalmu'minaat inta haweena bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale bay u gacal yihiino ya'muruuna waxay isfaraan bilmacruufi wanaagga wayanhawna waxay iska reebaan can ilmunkar xumihii xaggiisa wayuqiimuun waxay ogaanay toosiyaan asala salaadii bay toosiyaan wayu'tuuna zakaa sakadiina waa gutaan wayutiicuuna allaha eebba yeelaan wa rasuulah wa fii qowlih eebba hadalkii gudihiisiina waa lagu sheegay subxaana eebba ceeblaha fii maa xadiid akhbara fii maa war akhbara uu eebba sheegay bihii warka can waliyihi eebba weyne weligiisii luqmaan ahaa waxaa saalixoo qiim badan buu calayhi luqmaan korkii asalaam nabadgelyo ha ahaatee wa huwa isagoo luqmaan yacidubna wiilkiisii waaninay ayaa luqmaan wuxuu yihi yaa bunay igaarkay hooy aqimi salaa salaada toosi wamur addoomaha far bilmacruufi wanaaga wanha ka reeb addoomaha can ilmunkar xumaha ka reeb markaad samaysataa maxaa imanay dhibaataa kuusoo hoyanaysa dhibaato ayaa kuu soo hoyanayso qofkaad wanaagga faraysay amaad xumaha ka reebaysay anaan ka heli maysi burwaa neef wataa ma jecel yahay qofkii ka riday xaggeed ka jecel tuug alaab qasaayo ama guri jabinayo ama wax wata waka haddaad tira shan xabood buu kugu dhufanayo hadduu kuu heli karo idan dadka noocaasaad ku dhex jirtaa dhibaataa ku imanaysa seed yeelaysa wasbir dulqaado calaa maa asaabaka markaad wanaagka faraysa dadka amaad xumaha ka reebayso waxa kuu soo hoyanaya ee dhibaataa dusha u ridow haddaadan dusha u ridanayn eed ka gilgilan doonto waxaas iska dhaaf kolka horaba alamru bilmacruuf wanaahi can lmunkar iska dhaaf haddaad danqan doonto waxaa ku soo arooray waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri marka xaqa sheegidiisa fulintiisa fogaabaa lagala kulmayaa wixii in loo dulqaato wey haddaadan dulqaadasho ogolayna waad iska daynaysa wasbir dulqaada calaa maa asaabak waxaa kugu dhacaya baa luqmaa wiilkiisii ku leeyahay wuxuu u tilmaamay arrimaha uu faray salaadoo la oogo wanaagoo dadka la faro xumahoo laga reebo dhibaatooyinka ku imanaya ee allihii addoommo kaaga imanaya oo lagu dulqaato arrimahaasoo dhan markii laysu geeyo ina daalika min casmi alumuur talayaal kuwada waajibkaa ee in loo qasday ay tahay kuwaasaa ka mid a ah. arrin fudud maaha maxaa yeelay waa arrin weyn oo waajib kuguwa adduunka iyo aakhira midnaadan uga maarmino adiga naftaada ajri abaalgud weyn adeeba uga helaysa wey yaa bunay iga arkayahoy aqimi salaa salaada toosi waamur farad oomaha bilmacruufi wanaaga wanha reeb can ilmunkar xumihii xaggiisa dadka ka reeb wasbir dulqaado calaamaa dhib korkii asaabaka kugu dhaca ina daalika arrintaa gudaheeda min casmi ilumuur talayaal kuwooda qiimiga badan ee waajibka bay ka mid tahay wa fii qowlih rabi qowlkiisa gudihiisana waa ku sheegay tacaalaa koraaye fii maa nacaahu wixii uu rabbi ugu calaalay ama ku khabar geeraadiyey calaa bani israa'iil nebi yacquub owlaadiisa korkeeda ayaa rabbi nacyi keenay oo waxaa rabbi subxaanahu watacaala noo sheegay iyadoo iyagiina masiibadoodii la sheegayo innaga inadooga digayo baa waxaa eebba yidhi lucina waxaa cay eebba ku dhacday raxmad eebba laga dheereeyey alladiina waxa kafaruu xaqa diiday oo min bani israa'iil nabi yacquub owlaadiisa ka mid ah calaa lisaani daawuud nabiyullaahi daawuud carabkiisa korkiisa baa lagu lacnaday oo lacnadaasi sabuuru daawuud waataynaa daawuuda sabuuran kitaabkii sabuuraha ee nebi daawuud la siiyey bay lacnadu ku soo aroortay wa ciise bni maryam ciisihiina maryama ah, carabkiisa korkiisana waa lagu lacnaday oo kitaabkii nabi ciise lagu dejiyey ee injiil ahaa baa lacnada qoraysa ogaanay marka banuu israa'iil inay lacnadeeba ku dhacday sababku muxuu ahaa daalika sababkay lacnada ugu dhacday bimaa kii dartii wey xasow ay caasinimo faleen oo wakaanuu ay noqdeen yactaduun kuwa soodimaha ka tilaabow tilka xuduudullah falaa taxtaduuha riwaayo kale ayad kale falaa taqrabuuha xuduud eebba u xarimay wey haddii eebba xad jeexay oo yihi waxaa way idinka xaaraam ha ka tilaabsan xuduudda ha u gudbi waxaa laga xarimay haddii lagu farayna ha ka tilaabsanna gudow marka caasinimo iyo xadgudub ay isku darsadeen sababteed baa lacnata ugu timid daalika sababka waxaa wey bimaa kii dartiay casow xasinimo fale oo wakaanuu ay noqdeen yactaduun kuwa soodimaha ka tallaabow maxaa ka mid a kaanuu waxay ahaan jireen laa yatanaahawna kuwa aan iska reebin han munkarin munkar xaggiiska ma ay reebi jirin ay facaluuhu samaynayaan adiladii aan ku darnay inaan khaldir warkii jirin bay ka mid tahay tad sababta waa maxay banu israa'iil waxaa lagu lacnaday inayan wanaaggana isfarin xumahan iska reebin baa lagu lacnaday idan nabi noolo dadkii ku dhex jira oon dadkii wanaagna faray xumana ka reebayn see u suroobi karta malcuun buuba noqonaya haatan ayadiin kaanuu waxay ahaan jireen laa yatanaahawna kuwaan iska reebin can munkarin huma xaggii iskama reebi jirin ay facaluuhu samaynayaan labiisa ma shaybaa baasle ay kaanuu ahaan jireen yafcaluun kuwa sameeyow wa fii qowlihi tacaala wuu rabbi ku sheegay fii maa war gudihii uu dakarahu eebba sheegay can bani israa'iil nebi yacquub awlaadiisa xaggoodii buu ka sheegay min annahu eebba inuu tacaalaa korahay najaasa ma tadbixiyey alaamiriin dadkii dadka fari jiray bilmacruufi wanaagga eebba waa badbaadiyey wanaahiina kuwii reebi jiray can ilmunkar xumaha xaggiisa aa eebba badbaadiyey waa ahlag waxaa eebba rogay oo dabargooyey ataarikiina kuwii ka tegay lidaalika arrinkaa u falamaa nasuu bihi waatan markaa ayadii anjaynaa waa korinay aladiina dadka yanhawna reebi jiray can usu xumaha dadka kuwa ka reebi jiray marka ciqaabkii yimid iyagii baa la badbaadiyey wa akhadna waa qabanay aladiina dad dalamuu gardarsaday bicadaabin baan ku qabanay ba'iisin daran oo qallabsan mimaa kii sababtii ay kaanuu noqdeen yafsuquun kuwa fallaagooba kana baxa diintow saddex amru rasuulka faridiisa sala allahu calayhi wasalama bihi arrinkaasuu dadka faray xumihii oo laysfaro xumihii oo layska reebo iyo wanaaggii oo laysfaro baa nabiga xadiidkiisa ummadda ku faray amrurasuul rasuulka faridi sala allahu calayhi wasalama bihi alamru bilmacruuf wanahyu cani ilmunkar wa fii qowlih hadalkii nabiga ku faray man ra-aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastadic fabilisaani fain lam yastadic fabiqalbi wadalika dacfu liimaan man ra-aa ra-aa laba waxbaa wax lagu arkaa ma ishaa wax lagu arka ra-aadu bimacnaa basariyay noqonaysa marna qalbigaa wax laga arka marka ra-adii bimacnaa calimay noqonaysa midaan bimacnaa calimow ma ra qofka arka lama leh qofka ogaadaa laleeya limaada ogaanada wax ogaatid asbaab badan bay ku iman karta ama dhagahaaga baad wax ku maqli karta ama ishaada baad wax ku arki karta ama gacnahaaga baad wax ku tabi karta ama warbixin baa ku iman karta caafimaad qabta oo dad lagu kalsan yahay ay kuu sheegaan intii barraa wuu ogaaday wey laakiin isha aragtideeda waa in yar oo haddaadan waxba arkayn ood indhalaadahay inaadan ka hadlin baa waxba may man raa qofka ogaada si uu ku ogaadaba munkarka shanqartiisiibuu maqlay ama warbixin baa u timid ama indhihiisuu ku arkay ama gacantiisuu ku taabtay xumo la samaynayuu si uu ku ogaadayba ogaaday man qofka ra-aa ogaada oo minkum idinka muuminiinta idinka mida munkaran wax diinta ayana golay oo sharciga lagu reebay oo manhi ah ama muxaram ha noqdo ama makruuh ha noqde waxaa diintu dafirtay diiday qofka ogaado idinka mida falyugayirhu munkarka ha dooriyo biyadii gacantiisa waa goorma goorta aada munkarkii gacan wax kaga qabanayso goor walba mhe markaad suldiya awood leedahay arrintan dowladday u taallaa iyaga askarle iyo bilays xabis wax lagu qabirale baabuur wax lagu buriyale gacan wax ku qaban dowlay u taallaa wixii awood leh ee ciidamo leh ee xabsi leh ee baabuur leh aa laga rabaa munkarka inay biyadihi gaxanta ku suulida adiga mar bay ku iman karta ilmahaaga ma anaanin kartid miya bal wixii kaa kuusta ee koree ku dhaafa la garay kuwaad weli masruufta adiga ee yararka yax ma dhihi kartid mase bilxaanta haddaad arbaxa ku dhufato iyadana isbedelkay tegi ridfaartay keen khifaartay keenaysa adigedii dacwa idinta ama xisbigay tahay masiibow sidaas markay noqoto rabbi rasuulkiisa wuxuu ku yihi waamunahlaka bisalaa adiga faridiyaa kula jirta haddii faridii ay dhaafto oo anaan iyo gacan loo baahdo intii lagu qabiri lahaa hawshaas dawlay u taallaa haddaba waxaa xuduuda ee dayacmaya tuugga wax laga qabanay iyo zaanigan wax laga qabane khamriyacabkan wax laga qabanay kan qaatilkan wax laga qabane dembigaas ilaahay wuxuu kula xisaabtami doonaa wuxuu yidhi dowlaana calan meel surday magac la baxay ciidamo uruursaday baa waxaas dayacan rabbi kula xisaabtamayo kolka man ra-a minkum munkaran falyugayirhu biyadii qoladaasay u taallaa qoladaa markii laga yimaado ulula marka alculamaa walumarahu qolada warkooda hala maqlo layihi yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa rasuula wa uli lmri minkum alculamaa walumalaa waxa gambar ku fadhiya ee maamul haya iyo diinta wixii yaqaano qoladii diinta warkooda haddaa loo yimid fain lam yastatic gacan inuu wax ku qabta hadduusan awoodin fa bilisaanii sheekh wey diintuu yaqaana carabkiisa hala baxo war waxaan ma banaana hala joojiya ayuya kolkaa lisaankii ku qabo oo sheeg adiga naftaada adoon bashiik ahayn ilaah caqli buu ku siiyey oday waayeeloo akhyaaraa tahay war waxaan ma fiicna dhaafaatiri waa lagaa diiday bilisaanihi hadday kaa diidaan meeshii wax ka qaban karta usheeg meeshii wax ka qaban karta u sheegay biliiska tag haddaadan tegin maxaa dhacay munkarka haddaan laga hortegin minankaagu imaana xaq u ekaada ah. hare alluu waajibina hare alle markuu waajibiyena adigu ciqaabkii kugu da maxaa jira ciqaabka aakhira dadka la kala qaybiyaa wamtaazulyowma ayuha almujrimuun amaa midkaan adduunka hadduu yimaado qof walba waa ku dhaca idan munkarkaan la samayna iyo gafkaan iyo gaalnimadan la gala ilaahay cadagelinaysaa ciqaaba xaggiisii ka imaana abaaraa imaani jiraa imaani dabaylaa imaani alaadaa imaani waa ku baabii adiga waataan hore u sheegnay in degmo ka tagtay oo xaaraamtii xalaalaysatay ilaahay malaa'ig soo diro kac soo gediye uu yihi inay malaa'igta yidhaahdeen addoon fiican oo weligiisu xallaynin baa degmadii ku jira saa yeella markaasuu eebey isagaa laga bilaabayaa halaag maxaa jira kamana hadlin kamana tegin meesha haddaad munkarkii wax ka qaban weyday naftaada ma dhaqaajin kartid miya qofka muslimka saddex mawqif uu leeyahay mawqifka koobaad waa inuu mujaahid yahay xubihii la dagaalamo wuxuuna kula dagaalamaya inta awoodsa leegta gacanadu wax uga qaban kariyo af afadu wax uga qaban karo iyo biqalbihi oo nada socota markuu afna wax ka sheegi waayo adina wax ka qaban waayo inuu koodoosh yiraa ilaahu adaa awoodiyay taalle waxaana wax ka qaban kara ilaahu munkarkaa naga zuuli intaas markuu dhaafana iimaan ma jiro wey iimaan ma jiro iyaga samaynaya munkarka ayuu la mid yahay kolka marka horeed munkarka reebayso mujaahid baa tahay markaad afay haadima ku reebi weydayna muhaajir noqo meesha ka dhaqaa foolxumada ta labadaa markaad ka timaado mujaahi dagaalamayo xaq sheegayaa ma tihid muhaajir meeshii ka tegayna ma tihid magaca markaas mustadcaf wax dulli ah oon waxba ahayn kolkaa mustadcafkaas masiirkiisa wuxuu noqonaya ahlunaar waa la cadaabay waxaad ka akrinaysaa suuratu nisaa ina aladiina tawafaahum lmalaa'ikatu daalimi anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunaa mustadcafiina fi lardi tabar waa weynay waana lagu tumanay qaaluu alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha fa ulaa'ika ma'waahum jahannam wasaad masiir mustadcafiintii wey waxaa loo cudur daaray caruur iyo haween iyo waayeel aan haajirina karin jihaadina karin oy tabar iyo dambar reebtay marka qoladii koobaad waa ka baxnay qoladii labaad fain lam yastadic hadduusan gacan wax uga suulin karin fabilisaanihi carabkiisa wain lam yastadic carabna wax kuma sheegi karo carabkaaba go-aanba aqoontii ma jirto war ma sheegi yaqaan afka dadka ma yaqaan fain lam yastadic carab wax ku reebid hadduu kari waayo fabiqalbi intaa ka goodo wadaalika qalbigoo laga kaadaana adcafu imaan la sheegta ka ugu daciifnimo badan en darajo ka hooseysa jiriw wa fii qowlih nabiga hadalkiisii gudihiisiina uu ku sheegay uu yihi nabiga lata'murunna waxaad isfaraysaan bilmacruufi wanaaga walatanhawunna waxaad iska reebaysaan can ilmunkar xumihi xaggiisa aw haddaydaan labadaa yeelin layuushikana allaahu eebbaweyne wuxuu shigaa an yabcatha inuu soo saaro calaykum korkiina ciqaaban balaayo minhu eebba ka jir kolkii dadku laba u qeybsamo qof xumaantii samaynayo iyo mid fiirsanayo marka dhan baa la isla maray waxaa qur-aanka ku soo aroortay wamaa kunaa muhliki lquraa yani degmooyinka ma halaagno iyadoo uu ku jiro wax muslixa ilaa wamaa kunaa muhliki lquraa degmooyinka halaagi mayna hadday ku jiraan dad muslixiina wax wanaajinaya idan intay arari jirto laysqabanayo oo kan mufsidkaa uu mustaqiimka qabanayo intaa rabbi ina soo faragelin maayo laakiin markaynu dhan isla marno oo kuwaana xumihii bay samaynayaan kuwiina waa ku fiirsanayaan kolkaa adig iyo halaagiya udhaxey aw layuushikana allaahu eebbaweyne wuxuu siga an yabcatha inuu soo bixiyo calaykum korkiina ciqaaban xanuujin minhu min allah eebbaweyne ka timaad kolkay ciqaabtii eebba timaad abaartii iyo colaadii iyo cudurkii iyo duufaankii iyo dabaylihii iyo gariirkii yaa marka eebbaha la tuugo sidaas kale welilah ayaa la tuugo uma tadcuunahu ilaaha tuugi doontaan falaa yastajiibu lakum ag idiin dhigima dhana isla marteen sooma kolkii dhan la isla maro dhawaq la aqbalaa ma jirto horta horeba tuugmada ilaah la tuuga si afkaagay ku dhaafto ilaani ugu tagto laba garba bay ku duushay leedahay labadii aw aklulxalaal wa sidqul lmaqaal horta xalaal ma cuntay ilaahiyaa ku maqlay nabiga waa qariibsaday xaaraan qofku afbilowday oo ku qadeeyey oo ku casheeyey oo xirtay faanaa yustajaab sida loo aqbalaa waas sidqulmaqaalna waxaad sheegaysaa run iyo dacad waa inay yihiin daacadnimo iyo aag ikhlaas waa dhammaaday xalaal cunna waa dhammaaday see wax loo aqbalaa kolka uma ka gadaan tadcuunahu ilaah baad tuugi doontaan oo falaa yustajiib ilaah ma aqbali doono lakum adinka afa ikhbaaruhu nabiga waramidii sala allahu alayhi wasalama fii qowlihi xadiidkii nabiga uu ku hadlay gudihiisa ayuu ku waramay ma min qowmin dad ma jiraan camiluu sameeya bilmacaasi waxaanay baraalli ka ahay wa fiihim uu gudahoodana ku dhaqan yahay mantad yaqdiru awooda an yunkira inuu inkiro munkarkii iyo macaasidii calayhim korkooda oo falam yafcaluu ayaan kuwii kalayna samaynin ilaa hadday jiraan yuushik waxaa laga yaabaa an allah rabbi inuu ku camimo dejigooda wada gaarsiiyo bicadaabin cadaab min cindi eebbow in agti ka yimaado wa fii qowlih nabiga hadalkiisa gudihiisiina wuu ku sheegay liabii saxlabata alkhushani saxaabigaas yuu nabiga wuxuu u yihi lamaa sa'alahu abuu saxlaba alkhushani markuu nabiga weydiiyey can tafsiiri qowlihi tacaala ilaa qowlkiisa fasirkiisa laa yadurukum idin dhabi maayo man dalla qof baadiyooday idaa tadaytum haddaad idinka mu'miniintaa toosan tihiin gaal lumay lumitaankiisu wax idin yeeli maayo faqaal nabigoo fasiraya yaa saclaba saclabow mur far dadka bilmacruufi wanaagga wanhaa ka reeb can ilmunkar xumaa xaggiisa ka reeb ee faidaa ra-ayta wakhtigaad aragtid suxan mukhaylimo mudaacan la ogolya duqaynimo laysu dhiibo aan qofna inuu wax bixiyo ogolay waa hawan haddaad aragtid hawo mutabacaa la raacay caqliga diin laguma socdeen hawaa lagu socdaa waa duniyan haddaad adduunyo aragto mu'haratan la doortay anil aakhira laga doortay aakhira waxba camalfalayo u halgamayo male adduunyo baa ololo lagu qaado wa ijaaba kula dii ra'yin caqli miduu saaxiiba kulligii yaab bira'yihi u xaqiisa la yaabow oo qof walba madaxa intuu kuusmo uu yira adiga yaa kaa ro arrimaha markaad aragtid fa calayka waxaad laasimtaa binafsika naftaada wadactag anka xaggaaga alcawaab dadweynahaas khayr ma leh afartaa isu raaceen lafahaaga la dhuumow ina min waraa'ikum nabiga qowlkiisii waa soconay gadaashiinii waxaa jira oo waktigaa nabigu hadlay aanan jirin ina min waraa'ikum gadaashiina waxaa jira fiitaanan balooyin baa jira ka qitaaci leyl habeen gabaladii lamida almudlim habeenka markuu madow yahay labaiyo toban saaco habeen oo madow saacadu sacad baa bedelaysa kolka fitno ay midba midda kale ka daran tahay ayaa isbedelay lilmutamasik qofka qabsadaa diinta fiihaa fitnadaa markay jirto indhahala qofka diinta ku dhega bimihli ladii diin wax lamida ku dhega antum idinka yaa saclab asxaabtii rasuulka wey aada caleyhi korkiisa ku sugantihiin markaa nabigaa nool caqiidadu waa nabad muslim toosan iyo gaalo toosan baa la kelaya laskuma qasna waxaan maanta aan hangaar iyo muslim waxyihiin la garanay nabiga uusa ka hadlay calayhi salaatu wasalaam waxaa iman doona waqti uu waaga u baryaaya ninka yusbixu rajulu mu'minan wayumsi kaafiran galabtiina waa gaal wayumsi mu'minan galabtii muslim yahay wayusbi kaafiran oo kelimatulkufrigii iyo ictiqaadkii xuma iyo wixii baa lagu dhex jira kolka ninkii saaka gaal ahaa galabta waa muslim galabtuu muslim yahay subaxdii waa gaab haddaba lilmutamaasik koofa qabta fiiha fitnada gudaheeda bimisli ladii dii wax lamida antum idinka asxaabta aada caleyhi korkiisa ku sugan tihiin wuxuu le adigoo saxaabi ahayn konton saxaabi mid ma ah laba ma ah saddex ma ah konton saxaabi ajrigood saad ku weysaasaalanma inayaan saalanayna haddaba waa aragna waa ujeedna maxaa jira qof la arkaba qowmiya cunsuriya jaahiliya cidoodiibuu iska dhex booday hadda yaa gaar jooga oo allahi alla yihi maya xamaataas ah. waa la boodaya sharo badaga isla kumay idan qof ishanaan kara ma jiro hadduu jirana falahu ajru khamsiina min saxaabati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii waa ka weydin horyaalaa lilmutamasiti ninka diinta ku dhega fiiha fidnada gudaheeda bimitli aladii shay wax lamida antum idinka asxaabta aada calayhi korkiisa ku sugan tihiin min alcaqiidati saxiixa walkitaab wasunna ajru khamsiin kontan ajrigood buu leeyahay oo minkum idinkan asxaabta idinka mida asxaabta tii bay la yaabeen oo yaa rasuulallah annaga hadda adiga kula nool nalama soo gaari kare ilaah karaameeyey ummaddiina naga fadilay rasuulkana nagu daray kontan minhum amaa tiraahi kolka dhegeyso qiila waxaa la yidhi bal minhum yaa rasuul allah kontanka uu la ajir yahay konton waktigiisii joogta ka dhig bal minhum iyaga yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi laa iyaga maaha bal minkum waa konton saxaabi kolka ajrigood buu helay qofkii fitnadii ka haray markaasaa nabiga cileeyo yihi ajib badnaanta meeshay ka imanayso kaasi wax u gargaara iyo meel ugu gabada male idinkasi anaad lagu gabanaysaa anaab idiin jogo idiin gargaara idan alajru calaa qadri tacab dhibka aad maraysid iyo ajriga lagu siina a isle eg liannakum idinka tajiduuna waxaad helaysaan cala alkhayri khayrka korkiisa ku helaysaan acwaanan wax idiin gargaara walaa yajiduuna kuwa waktigaa joogana heli maayaan caleyhi khayrka acwaanan khayr wax ugu gargaara heli maayaan wa qowli uu nabiga ku sheegay sala allahu calayhi wasalam uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam maa min nabiyin nebi ma jiro bacadahu llaahu eebba uu soo bixiyey fii ummatin ummad gudaheed qabli intii igu horreysay ilaa haddii nebi jiray kaana waxaa uu ahaaday lahu nebiga min ummatii ummaddiisa xaggeeda xawaariyuun dad nadiif oo fiifiican oo daacadu ah nabiga oo nabiga la shaqeeyaa jiri jiray xawaariyuun waa saafiya almaxaba dadka gacladoodu aan qus ku dhehnayn oo gaala iyo wa asxaabun dad raacsan ya'khuduuna qaataan bisunatihi nabiga jidkiisa qaataan wayaqtaduun ku daydaan biamrihi nabiga amarkiisa ku daydaan maa waqti walba jirta wey kolkii nabi yimaadba inbaa la kawsata asaxaab iyo xeer bay u noqdaan jidkiisay qaadaan qadar haddii jidkii nabiga lagu socdo maxaa iman doona suma ka gadaan inahum dadku takluf waxaa gadaal mari doonta min bacdihim kolkaa saxaabtii iyo xawaariyiin dhammaadaan khuluufun nadqaab daran baa dadkii hore gadaashoodii maraya yaquuluuna afka waxay uga hadlaayaan maa laa yafcaluun waxay samaynayn kolka faan baa la tooxaya waa la is-ammaanaya wax wanaaga oo la hayaana male yaquuluun waxay ku hadlaayaan maa laa yafcaluun waxayan samaynayn wayafcaluun waxay adimada ka samaynayaan maa laa yu'maruun waxaan loo dirin oon rabbi iyo rasuulba ayan farin bay farayaan maxaa laga yeelaa kuwa faman qofka jaahadahum la dagaalama biqalbihi qalbigiisa kala dagaalama fa huwa ka mu'min ee buu rumeeyey laysa waraa'a dalik arrintaa ka gadaal maaha min aliimaan iimaan xaggi xabatu khardal xabatu khardal xabatu khardal caws mirihii wax lamidow laysa waraa'a daalik arrinkaa ka gadaal ma jiro min aliimaan iimaan xaggii xabatu khardalin caws mirihii wax la-eg oo mar haddii jihaad la waayey qalbi iyo carab midna iimaan ma jiro wa qowlih nabiga hadalkiisa ayuu ku sheegay caleyhi nabiga korkii asalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgelyo aato cindamaa waqti agti su-ila nabiga la weydiiyey can أفضل iljihaad jihaadkan ugu fadli badan baa nabiga la weydiiyey faqaal wuxuu nabiga yihi kelimatu xaqin faqaala wuxuu yihi kelimatu xaqin xaqu hadidi cinda suldaanin nin awood la agti jaa-ilin xadgudbaayo oo qof jaa-ira oo xadgudbaaya haddii itaqilaaha lagu yiraa kelimada waxay ka fiican tahay wax kaloo dhan daahir baabuurka soo arkay oo magaciisa soo sheegay faqaala wuxuu yihi kelimatu xaqin xaq kelimadii cinda suldaanin suldaan agtii ahaatay jaair xadgudbay aladilatu alcaqliya adiladii caqliga ahayd waxaa dhamaatay adiladii naqliga ahay caqligii waas aladilatu alcaqliya kow laqad habata waxaa sugnaaday bitajriba tijaabo waxaa ku sugnaaday iyo walmushaahada arkid la arkay ana almarada cudurka dadka ku dhacaya idaa uhmil haddii cudurkii la dayaco waan qofkii la daweynin oo walam yucaalaj aan la daweynin qofkii jirana istashra cudurkii waa faafaya fi ljismi korka oo dhan ayuu ku faafaya hadduu ku faafana waa casura waxaa cuslaanaya cilaajuhu dawadiisa bacda tamakkunihi cudurka markuu gacanta ku dhigo min aljismi jirkii qofka gacanta markuu ku dhigo wastishraa-ihi kolka cudurkii faafay fiihi fi ljismi cag iyo madax markuu faafay wax ka qabaadkiisii waa cuslaani wakadaalik sidaasoo kale ayaa almunkar waxaa munkarkaa idaa turika haddii laga tago oo falam yugayar aan wax laga qaban fa inahu munkarka <coughs> la yalbis nagaan maayo ayaa lafahu nnaasu dadka inuu munkarkii bartoo ka caada yeesho oo wayafcaluhu uu munkarkii sameeyo kabiiruhum qofka weyn wa sagiiruhum qofka yar wa cindaidin heerkaa markuu gaaro oo munkarkii ummadda dhan walba uu ugu faafo yusbix wuxuu ahaanaya min hayri sahal arrin aan fududay takhyiiruhu munkarka doorintiisa wa isaalatuhu wax ka qabashadiisa wa yowmahaa maalintaa munkarkii wax laga qaban waayeyna yastawjib waxay waajibsanayaan faa'iluuhu kuwa munkarka sameeya alciqaaba ciqaabbay waajibsanayaan min allah eebba weyne xaggi alciqaab bay waajibsanayaan aladii ciqaab laa yumkin uusan suura gelay an yatakhallaf in ciqaabkaa uu dib u dhaco bixaalin shina dib ugu dhici maayo id anahu halaagga inuu yimaadoo laysmariyo jaari mid dareero wey calaa sunanillah eebbaweyne wixii uu jideeya korkiisa yuu ku dareeraya taalaa korahaye allatii sunan laa tatabadel aan bedelmaynin walaa tatagayar aan doorsoomaynin sunat allah eebbaweyne jidkii wey walan tajida heli maysid bisunati illah wax eebba jideeyey tabdiilan bedelitaan sunnadii eebbe la bedelo walan tajida heli maysid bisunati illah eebba wayna jidkii taxwiilan wareejin la wareejiyo laba xasada waxaa xasiloo la arkay bilmushaahada aragti ku xasilay ana almansila guriga la degan yahay idaa uhmil guriga nadaafadiisa haddii la dayaco oo walam yundaf aan la xaaqin qurunka yaal walam tubcad aan laga dheerayn minhu guriga anifaayaad qashinka iyo hambada iyo waxaa haraya haddaan gurigii laga dheerayn walawsaq wasakhyaalkaiyo uskaga haddaan guriga looga talin fatratan qadar mina zamaan kamida yusbix gurigii wuxuu noqonayaa hayra saalixin mid u qalma hayrkii lisakani degmo itatacafan waxaa riixuhu dabayshiisa wayatasamam waxaa sumoobaya hawaa-uhu jawigiis oo dhan watantashir waxaa ku faafi fiihi gurigii wasakda loo daayey aljaraasiin jaraasiin baa ku faafaysa walawbiya cuduryaal lituuli ma kii dhirirkii dartii ay taraakamad iskorfuushay fiihi gudihiisa alawsaakhu wasakyaal wa shay badnaantii tajamacad ay kulantay alqaaduuraad qurunyaad wakadaalika sidaasoo kale baa aljamaaca kooxda min almu'miniin dadka eebba rumeeyey kamida idaa uhmil haddii la dayaco fiihim dhexdooda almunkar munkarkii haddii la dayaco falaa yugayar aan munkarka la doorin waalmacruuf haddii la dayaco falam yuumar bihi aan la farin laa yalbasuuna nagaan maayaan an yusbixuu inay ahaadaan khubasa alarwaax naftoodu kuway xun tahay shiqiiri nufuus naftooduna ay sharmiiran tahay oo laa yacrifuun aanan aqoonin macruufan wanaag walaa yunkiruun aanan ka gilgilanayn munkaran wax xun wa yowmaidin maalinta yusbixuun waxay ahaanayaan hayra saalixiin kuwa usuubada kayrkood bilxayaati nolol oo fa ee baa rogaya bimaa ciqaabka uu shaaca doono min asbaabin sababyaala oo wasaa'id arrima dhexdhexaysaa wa ina basha rabbika rabbigaa tuujintii oo caasiyaalka tuujiyaana la shadiidun mid daran wey wallaahu eebbaweyne casiizun eebba uunkiisa ka adago duntiqaamin argudasho u saaxiibow saddex curifa waxaa la aqoonsaday bilmulaaxada fiiro lagu aqoonsaday gaar ana nafsa nafta albashariya dadka ku jirta tactaadu inay ka caada yeelato alqabiixa waxa xun hadday ka caada yeelatana fayaxsun wixii xumaa baa wanaagsanaanaya cindaha nafta agteeda wata'alaf waxay u dulmi ashara balada oo fa yusbix sharkii wuxuu noqonayaa dabiicata dhaqan laha naftii u dhaqana fadaalika kaana shanu lamri amarka xaalkiisii wey in bilmacruufi wanaagga wanahyi reebi canilmunkar xumaha layska reewi fa ina almacruufa wanaaggii idaa turika haddii wanaagga laga tago oo walam yu'mar aan laysfarin bihi wanaagga saacata tarkihi markii qofkaan uu ka tegey war hayeeli haddaan la dhihin laa yalbasu nnaasu dadku nagaan maayaan an yactaaduu inay ka caada yeeshaan tarkahu wanaagga ka tegidii oo wayusbix wuxuu noqonayaa ficluhu wanaagga samayntii cindahum dadka agtooda min almunkar bayba ka mid noqon wakadaalika sidaasoo kale almunkaru munkarkiina idaa lam yubaadar haddaan loo degdegin ilaa taghyiiri munkarka doorintiisa waisaalatihi dhaqaajintiisa lam yasiru wakti yar ma tago mina zaman kamida xataa yaksur ilaa munkarkii uu ka bato wayantashir uu ka faafo uma ka gadaalu yactaadu yuctaad munkarkii laga caada yeesho wayu'laf loo barto huma yusbix wuxuu noqonayaa munkarkii fii nadari murtakibihi dadka koraya samaynaya aragtidooda haddii loo fiiriyo hayra munkar waxaan munkar baahayn buu noqonaya bal yarawnahu waxay munkarkii u arkayaan huwa isaga munkarka almacruuf inuuba wanaag yahay bicaynihi wanaag lahuba inuu yahay bay u arkayaan wa haada goorta xum wanaag loo arko wanaagana xuma la arko huwa indimasu qalbigii oo madoobaaday wey waalmaski lfikriy fikirkii oo doorsoomoo bedelmay wey walciyaadu billah ee baynu ka magan galnay nuurka qalbigaoo baktiya iyo maskaxdeenoo bedelanta taala korahay min ajli haada sidaa darteedba amara allaahu eebba faray wa rasuuluhu rasuulkiisa bilamri farid bilmacruuf wanaagga laysfaro wanahyi reebi cani ilmunkar munkarkii layska reebo wa awjabaahu waana waajibiyeen fariidatan isagoo farada cala almuslimiin muslimiinta korkooda ku farada ibqaan reebid lahum iyagaa waxaa lagu reebaya muslimiinta calaa tuurihim daahirnimadooda korkeeda wa salaaxihim wanaagsanaantooda wa muxaafadatan ilaalin lahum mu'miniinta calaa sharafi makaanatihim darajadooda ilmigeeda korkeedii waa la ilaalinaya bayna alumami ummadaha dhacdood iyo wa shucuub shacabyalu ba munkarkii iyo macruufkii labadiiba ka hadale waxaa inoo dhiman inaan usluubkoodii sheegno haddaba aadaabul amri faridda habkeeda bilmacruufi wanaagga la isfaro wa aadaabu nahyi reebidda usluubkeeda can ilmunkar xubaha la yska kow waxaa wey an yakuuna qofkan wanaagga dadka fara ee xumaha reeba inuu ahaado caaliman mid yaqaan bixaqiiqati maa shay runtiisa uu ya'muru dadka farayo bihi shayga oo ah min annahu in shaygu uu yahay macruufun mid lagu yaqaan fii sharci diinta waxaan dadka markaad leedahay beentaa la daayo ood ka reebayso ama hala tukado waxaanad faraysana waxay diintu fartay oy rabbiga rasuul ummadda u sheegeen oo qur-aanka iyo xadiidka ku sugan inuu yahay inaad taqaano ee adigoon waxaad sheegaysaba aqoonin an yakuuna waa inuu noqdo caaliman mid yaqaana biaqiiqati maa shay dhabti uu ya'muru bihi faraayo min annahu shaygaa inuu macruufun yahay mid la yaqaan fi sharci lagu yaqaan wa anahu haddana macruufkii ha la yaqaan kaa turika in laga tegay bilficli dhabahaan oo qofkii haddii uu tukaday salaadii xasan inuu tukanayeyna aada arkaysay war tuka miyaad leedahay saadulad eeguba tukaday kolka waxaa munkarkaa ah, waa inaad munkarin yahayna taqaanid wax la samaynayana uu yahay waxaan macruufkaana inuu macruuf yahay waa inaad taqaanid in laga tagoo la fali waayina aada ogaatid kamaa yakuunu siduu u noqonayo qofka wax faraya wanaagga ama xumaha reebaya xaaliman mid yaqaan bixaqiiqati lmunkar munkarka runnimadiisii waa inuu yaqaan aladii munkarka uu yanha dadka ka reebayo canhu munkarka xaggiisa oo wayuriidu uu rabo tagyiirahu doorintiisa wa an yakuuna waana inuu yahay munkarkuu reebayo qad urtukib qofaan hadlin amaan been sheegin war beena sheegin maxaad u dhihi maba sheeginbe kolka qad urtukib munkarkii mid la koroo la sameeyey xaqiiqatan dhab ahaan waa inuu yahay waa inuu yaqaan wa annahu munkarka mimaa inuu wax ka mid yahay yunkiru sharcu sharciga uu dafiray min almacaasi caasiyaal waalmuxarama xaaraamyaal wax eebba lagu xasinayo ee muxarama inuu yahay inuu yaqaan asluubka koobaad laba usluubka labaad ayaa kuuna kan wanaagga dadka faraya xumaha ka reebaya waa inuu yahay isaga naftiisa warican xalaal miirad waa inuu qof xalaal miirada oo isaga naftiisaba is-ilaaliyey oo wanaaggana ku dadaala xumahana ka fogaada waa inuu yahay oo laa ya uusan la iman alladii munkarkii uu yanhaa reebayey canhu xaggiisa isaga inuusan samayn wey walaa yatruk inuusan ka tegin alladii macruufka uu yaamuru dadka faraayo bihi macruufka liqowlihi tacaala maa u daliila yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow lima taquuluuna maxaad ugu hadlaysaan maa laa tafcalu waxaydaan samaynayn kabuura waxaa weyn maqtan carag ku weyn hindallah eebba weyna agtii laga caroodo an taquulu inaad ku hadashaan maa waxaydaan laa tafcaluun idinba samaynaynin wa qowli na waa u daliil wa eebba yidhi ata'muruun ma waxaad faraysaan annaasa dadka bilbiri samafalid oo watansawna ma halmaamaysaan anfusakum idinka nabafyaalkiina afala ta'muruuna bilbiri naftiinni wanaag fal ma faraysaan miya wa antum idinkuna tatluuna alkitaab kitaabkii eebbe waad akrinaysaan waanad ogtihiin xanaanta kitaabka ku qoran la xanaananayo qofka inuu dadka wanaag faro isna uusan farmin wa antum idinka tatluuna waxaad akrinaysaan alkitaab kitaabkii eebbe ee afalaa tacqiluun ma waydaan garanayn saa u khaldantihiin saddex an yakuuna qofka dadka wanaagga faraya ama xumaha reebaya waa inuu noqdo xasana alkhuluq khuluq oo dabeecad nin dabeecad wanaagsan waa inuu noqdo xaliiman nin dulqaadanaya waa inuu noqdo ya'mur dadka waa inuu wax u faro birifqi dhimrin wayanha xumaha waa inuu reebo biliini si dabaxsan walaa yajidu uusan caroonayn fii nafsihi naftiisuusan u caroonayn idaa naalahu hadduu gaaro suu-un xumaan miman dad xaggi uu nahaahu xumaha ka reebay walaa yaqdab waa inuusan caroon qofka wanaagga dadka faraya idaa laxiqahu hadduu haleelo adan dhib miman dad xaggooda haddii dhib uga yimaad u amarahu wanaagga faray bal yasbir waa wayacfu wixii gafe loo geystana waa cafinaya wayasfax xumaha lagula dhaqmaayana waa ka jeesanaya liqowlihi tacaala lahu daliila waamur far bilmacruuf wanaagga addoommada far wanha ka reeb addoommada can ilmunkar munkarkii xaggii wasbir dulqaado calaamaadkii korkii asaabaka kugu dhaca ina daalika arrinkaasna min casmi ilumuur talayaal kuwooda culus ee waajibkaa ah, ee loo qasto ayuu ka mid yahay afar allaa yatacaraf waa inuusan aqoonsan ila almunkar xumaha biwaasitati jasasus tajasus oo dadka la raadgooyo eebahooda la raaco saa in wax lagu ogaado laguma dinin inaad wax jaasuusto oo dadka xeebahooda daalaxatid oo raad qaadid oo raadisid taa shaqada maaha saa inaad ku ogaataana maaha allaa yatacaraf waa inuusan aqoonsan ila almunkar munkarkii biwaasitati jasasus tajasus wadadeen waa inuusan ku aqoonsanin id laa yembagii ma wanaagsana limacrifati lmunkar munkarkii inuu ku aqoonsado an yatajasas inuu baarbaaro cala annaasi dadka korkooda fii buyuutihim aqaladay ku jiraan aw yarfac inuu kor yeelo hiyaaba axadihim qof maryo huwe inaad maryihii ka qaado liyara inuu arko maa taxtaha marada ka hoose waxaa ku jira aw yakshif inuu faydo alkhita dabool liyacrif inuu aqoonsado maa filwixa weelka gudihiisa waxaa ku jira idi shaaricu ilaah weyne waaxidkaa amara wuxuu addoommadiisii faray bisatri cawraati innaas dadka eedaheeda in la qariyo wanaha wuxuuna diiday can itaxasus dareemin la dareemo dadka xumahooda canhum xaggooda iyo watajasus aad faaqirin calayhim korkooda qaala tacaala eeba wuxuu yihi walaa taxasasu xadiid weeye taa walaa tajasasu marka wa isdhaafiyey walaa tajasasu aayad weeye fii suurati alxujuraat kelima ku jira waqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulkana sidaasoo kale imaamu bukhaari baa wariyey walaa tajasasu waqaal wuxuu nabiga yihi aleyhi korkiisa aska salaad naxariistan ugu hufnaan badan iyo wasalaad nabadgelyo ha ahaatee wuxuu nabiga yihi man satara qofka qariya musliman qof muslima oo intuu ceebku ogaado qariya satarahu llah eebaa ceebtiisa qariya fi dunya adduunyada gudaheeda iyo walaakhira ayaa labadaba eebba ugu aabqariya sayajzihim wasfahum inahu xakiimun caliim inaad ceebaha addoomaha qariso haddaad caado ka dhigato adna allah ceebahaaga qarina shan qabla an yaamura qofkaan wanaagga dadka farayo intuusan farin horteed man araada qofka uu rabo amrahu inuu wanaag faro ka hor an yucarifahu waa inuu qofka u sheego bilmacruufi wanaagga maxaa jira amarka xoogaa culayshaa la jira intaadan sidaa yaal dhihin siduu inay fiican tahay u sheeg oo waxaa tiraa walaalow ma la socoto inay sidaa fiican tahay hadduu ku yidhaha lama socdo waa fiican tahay yaal waa la socdaa haddaad la socota maayeeshi an yucarifahu waa inuu aqoonsiiyo qofkuu wanaagga farayo bilmacruufi wanaagga maxaa jira id qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa tarkuhu ka tegiduu wanaagga ka tegay lahu qofka likownihi tarkuhu qofka ka tegidiisa uu lahu macruufka ka tegay likownihi ahaan qofku yahay darteed inuu uga tagaa laga yaaba lam yacrifu inuusan ban aqoon annahu shayga inuu min almacruuf wanaagga ka mid yahay kamaa yucarif si ugu sheegaayo man qofka uu araada rabo nahyahu reebidiisa can ilmunkar laga reebo wuxuu horta sheegaya biana maa facalahu waxa qofku samaynayo inuu min almunkar ka mid yahay uusii sheegaya id qad yakuunu ficluhu samaynta inay noqotaa laga yaabaa lahu munkarka uu sameeyey naatiijan mid ka dhashay can kownihi inuu yahay qofkuba lam yacrif midaan aqoon annahu wuxuu sameeyey min almunkar inuu ka mid yahay usluubka lixaad ee laga rabo qofka dadka wanaagga farayo ee xumaha ka reebayo inuu ahaado anya'mura waa inuu faro wayanha uu reebo bilmacruuf wanaagii inuu faro xumayna ka reebo kolka fa in lam yafcal hadduusan qofkii samayn ataarif qofkii wanaagga ka tegey bilmacruufi ka tegey markii uu u sheegay kadib oo walam yatruk uusan ka tegin kii uu xumaha ka reebay xumihiibu weli dul saariy kii wanaagga u faray ma farmin walam yatruk uusan ka tegin almurtakibu kii fuulayey bilmanhiyi wixii la reebay wadahu wadi wacadahu markaa labaad warsalaan sidaa ku idhi maxaad yeeli weyday ha kula dagaalamine mar labaad wacdi wacadahu waa waaniya bimaa hadal wuu ku waaniyaa yuraqiq jilciya qalbahu laabtiisa bidikrimaa shay u xusuusintii warada soo arooray fi sharci diinta gudaheeda min adilati tarkiib khayrka isjeclaysiintiisa tusaalyaalkiisaa iyo wa tarhiib xumaha isnacbaysiintiisa adiladii ku timid taasuu galaya fain lam yaxsul hadduusan xasilin imtihaalun farmiduu farmo goortaasay noqonaysa istacmal kolkaa wuxuu isticmaalaa cibaaraati taaniif guulguulid iyo wataniif agajuglayn iyo waliqlaaq adkayn filqowli hadalka goortaasay imaanaysa fain lam yanfac haddayan waxtarin daalika usluubkii hore iyo kii dhexe iyo kii dambe midna qofkii ma saamayn oo wanaaggiina ma samaynayo xumihiina gacanta kale ma baxayo hayara almunkar munkarkuu doorinaya biyadihi gacantiisa markaa in la qabiro oo la tumow gurbaanada laga jebiyow koobooyinkuu ku cabaaye khamrada laga burburiyow biyadii gacantiisa fain xajas hadduu ka tabarbeelo istadhar waa faafinaya caleyhi korkiisa bilxukuuma wixii maamuli awood leh wuu geynaya war waxaasi xumahaasuu samaynaya wacdiyo waanana waa kala daalay waxa laga qabto aw bilikhwaan dadka muslimiinta wanaagsan iyo intuu usoo uruursado baa dhexda la gelinayo toddoba usluubka toddobaad ee u dambeeya ee eh, laga rabo qofka dadka wanaagga faraya ama xumaa ka reebaya fa in cajaz hadduu ka tabarbeelo an tagyiiri lmunkar munkarka doorintiisa wabiyadihi gacantiisa ku dooriyo wa lisaanihi carabkiisa ku dooriyo bian khaafa waa inuu ka cabsado calaa nafsihi naftiisii korkeeda aw maalihi xoolihiisa aw cirdihi sharabtiisa oo wakaana uu noqdo laa yutiiqu sabra dulqaad midaan awoodin calaa maakii korkii yanaaluhu gaaraya iktafa wuxuu ku kaaftoomaya oo uu ku qancaya bitagyiiri lmunkar munkarka doorintiisa biqalbihi qalbigu uu ka koodo biqowli rasuul hadalkii rasuulka u daliila caleyhi korkiisa asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo ahaatee uu nabiga yihi man ra-aa qofka ogaado minkum idinka mida munkaran wax xun falyugayirhu ha dooriyo biyadihi gacantiisa fain lam yastadic hadduusan awoodin fa bilisaanihi fa biqalbihi wadalika alcfu limaan alxadiid wallaahu aclam